alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa khatami alambiyaai walmursaliin wacala aalihi waasxaabihi alkiraam wasalama tasliima kasiira wabacd waxa aynu maraynay sharaxa xadiidkaasaynu maraynay wujuh lixraam wa sifat ixraamka wajiyaashiisa iyo sifadiisa marka xadiidkaasi waxa uu tilmaamayey baabku ka bilaabmayo halka loo xidhanayo xajka iyo tilmaanta uu leeyahay waxay asxaabtu leeyihiin nebigu calayhi salaatu wasalaam sanadkii xajatulwadaac ayuu baxay marka asxaabtu waa ku kala duwanaayeen mid cumro xidhay iyo mid xaj iyo cumro isku daray iyo mid xaj keliya xidhay rasuulkuna xaj keliya xidhay riwaayadu waxay sii tilmaamaysaa qofkii cumro xidhay faxalla cinda quduumi markii uu soo galay baytullaahi alxaraamka ayuu xalaaloobay cumrayntu gutay qofkii xaj xidhay iyo kii xaj iyo cumro isku daray waa qiraankii iyo ifraadkii falam yaxiluu xataa kaana yowmu naxr ilaa maalinkii ciidda la gaadhay may xalaaloobeen xajkoodii bay sii wadeen marka waxyaabaha laga faa'iidaya la ego xaj xadiidka waxyaabaa laga faa'iidaya waxaa ka mid ah saddexdan qayboodba in loo xidhan karay bannaan yihiin qofku inuu hal mar xajka xidhan karo marna cumrada xidhan karo marna labadaba isku dari karo marka wakti dheeri uu ka hadhay xajka ee uu ku beegan yahay qofku muddo ka hor xajka tegayo waa inu cumro iska xidhaa oo dabeedna dawaafaayo xalaaloobaa ilaa maalinka sideedaad wuu sugaa kolkaa si aanu dee cusri iyo dhibaato ula kulmin iyadoo marka hadigiina uu bixinayo waajibka ahaa neefkii uu gowracayo waay hadigaasina xagga dambe ayuu inoogu iman doonaa insha allah waxa labaad aynu ka faa'idaysanaynaa talbiyadu inay mashruuc tahay waa cibaado asalkeedu yahay tawxiid ilaahay in keligii loo gudanayo ayaa la muujinaya midhaha iyo fawaa'iddiisu ka mid yahay taxqiiqu ltawxiid lidalik baynu arki doonaa culimmadu waxa ay ka yidhaahdeen talbiyada afdal lxaji alcaju altaj buu nabigu leh calayhi salaatu wasalaam afdalu lxaj waxa xajka ugu fadli badan alcaju ka codkiisu dheer iyo talbiyada aada loo badiyo athaju ee dhiiggiisuna badan yahay xoolo badan la gowraco waxaynu ka faa'idaysanaynaa oo kale saddexdaa qaybood in loo xidhan karo inuu xaj xajkii nebigu mufrid ahaa bay riwaayadan sheegtay taana waynu arki doonaa mufrid macnaa xaj keliyaynu xidhay waaya asxaabtuna ay ku kala duwanaayeenoo qoloba waxay soo xidhatay culimadu markaa waxay isla khilaafsan yihiin ama ay madaahib ku kala tegeen xajkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam noocee buu ahaa ma ifraad buu ahaa ma tamatuc buu ahaa ma qiraan buu ahaa ma cumru horaysiiyey ma xaj keliyuu gutay mise labadabuu isku dalay waa ti aynu tusaalayaashii aynu kusoo qaadanayna bay kumid ahayd markii aynu ka hadlayna asbaabu ikhtilaafi alculamaa culamadu iyo sababaha keena inay iskhilaafaan fi lmasaa'il alfiqiya masaa'ilka fiqiga sababahay culimadu isugu khilaafaan waxaa ka mid ah iyadoo asxaabtii soo warinaysa baa isku khilaafeen asxaabtu inay iskhilaafaanna waxaa ka mid ah kullun yukhbir xasba cilmi mid waliba wuxuu soo gudbinayaa wixii ogaa markaa waxaad asxaabta arkaysa iyagoo qaarkoodba wax sheegeen qaar waxay sheegeen inuu u qaateen xajkii nebigu inuu mutamatic ahaa midna inuu mufrid ahaa midna inuu labadaba isku daray dabeedna waxaa intaba qoloba riwaaya soo qaadanaysa qoloba qowl bay soo qaadanaysaa masalan qolo waxa ay ku tegeen inuu nebigu mutamatic ahaa oo uu markaa cumro horraysiiyey waxay soo qaateen riwaaye ibnu cumar uu warinayo saxiixu muslim ku sugan tamataca rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama fii xajati alwadaaci bilcumrati ila alxaj cumruu nebigu horraysiiye intii xajka laga gaadhayo madaahibta qaarkood waxay ku tegeen nebigu inuu mufrid ahaa calayhi salaatu wasalaam oo xaj keliya uu xidhay dee sida xadiidkan baabkuba uu sheegayo caaishana ay warisay ana rasuula allahi afrada bilxaj nebigu xaj keliya ayuu soo xidhay aimada qaarkood waxay ku tegeen nebigu inuu qaarin ahaa waay labadaba isku daray waana waana qawlka ugu axaadiis badan waa ka qayim kaxaynaya aladii saaqa maa yaziidu calaa cishriina xadiidan saxiixa fii dalik ilaa labaatan xadiid oo tilmaamaya inuu nebigu xaj iyo cumro isku soo daray ibnu taymiya isku daray inuu aqwaasha iswaafajiyo ayuu isku dayey wuxuu isku dayey inuu aqwaasha iswaafajiyo waluu dhan uu wada jeediyo marka waxa uu leeyahay nin waliba gar leh hala yidhaahdo horta kolka hore oo mid waliba marka taawiilkiisa loo eego waxbaa loo heli karaa marka hore qolada tamatuca sheegtay tamatucaasi yatanaawalu alqiraan horta asalkaynu ka duulayna ha ahaada bu buley qiraanka taasi aw axaadiis badan in labadaba isku daray haddaba qolada tamatuca sheegay tamatuca macnihiisu waa raaxo qofku waa inuu raaxaysto wey marka tamatuca qaybihiisa waxaa ka mid a qayb la ydhaha tamatucu lqiraan qofku inuu isku darida uu xajkiiyo cumrada isku daray waa nooc soo koobida waa nooc raaxaysiya halkuu qofku safar gaaroo xajka aana mar geli lahaa safar gaaroo cumrada aana mar uu geli lahaa hadduu isku daray labadoodii dee arrin baa u fududaaday marka qad tamataca waa nooc tamatuc oo nafisa qolada tamatuca saasaa loogu awilaya qolada ifraad iyagana waxaa la odhanayaa eh, ifraad acmaal alxaj waa camaladii xajka oo uu keli yeelay macnaheedu waxa weeyaan muu safarna cumro kamuu dhigin oo camalladii cumradana safar gooniye kamuu dhigin camalladii xajkana safar gooniya kamuu dhigine camalkii xajka ayaa safar gooniye yeeshay bxayu lam yusaafir linusukayni safratayni walam yaduf lahumaa dawaafayni walam yasca lahumaa sacyayni tamatuc qiraan iyo ifraadu acmaali alxaj markaa ta'wiilo yaryaroo iska noocaasa buu markaa isku dayay inuu sheekh ku qanciyo aqwaasha kale keebaa fadli badan bay ku tegeen qolyaha qaarkood waxay leeyihiin waxa fadli badan siduu nebigu u xajay calayhi salaatu wasalaam oo ahayd inuu cumro iyo xaj isku daray qolyaha qaarkoodna waxay leeyihin maya waxa soo raacaya taa oo lala akhriyaya xadiid kaloo sheegaya isagu sidan ha yeele haddana in si kale ka fadli badan tahay buu qowl ku sheegay oo ficilkiisa in wuxuu sheegay in oo ah qiraan inuu ka fadli badnaa tamatucu markaasa xadiid saxiixa wuxuu ku yidhi markuu asxaabtii wada fare u yihi idinku xajkiinii cumro wada roga oo iska dawaafo cumrada dhammaystiro kadibna xajka maalinka sideedaad xidha markuu taa sheegay ayuu isaguna hadday odhan lahayn adiguba soo adigan xajkiiyo cumrada wada xidhay taa uu ka jawaabo waxau yihi low istaqbaltu min amrii ma stadbartu lamaa suqtu lhadyi wala axlaltu macakum haddaanan hadyiga soo kaxayn lahayn oonan xoolahan wadi lahayn waan xalaaloobi lahaa sidiinoo kale laakiin maadaamaan hadyi wado ma xalaaloobayo marka sidaasuu tilmaamay marka dee tamaniga uu nebigu tamaniyayo ee uu leeyahay haddii low istaqbaltu min amri ma stadbart haddii aan shayga iminka aan u daba jeediyey oo aynan camalkii soo xidhay hadday maanta bilow i noqon lahayd hadiga maa soo kaxeeyeen cumraa soo ayaan soo xidhan lahaa sidii noo kalaan mutamatic noqon lahaa tamatuca uu tamaniyey baa fadli badan rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa sida inta badan aynu inaguna u xidhanno maadaam dee wakti dheeri uu inaga xigo xajka waaya qolyaha qaarkoodna dee ifraadkaa bay ku sheegeen laakiin kaasaa ugu yara xadiid qowlkaasaa ugu munaasibsan maadaama nebigu saa u fasiray calayhi salaatu wasalaam waxa labaadoo culimmadu ay isweydiiyeen qofku ma ikhtiyaar baa inuu masalan isagoo soo xidhay xaj ama xaj iyo cumro inuu xaj u rogo sidanuu nebiguba asxaabta faray ma arrin ikhtiyaariyaba oo qofku uu heli karo mise waa arrin afdala oo fadli badan oo wanaagsan oo qofku inuu bedelo ay tahay a'immada intooda badani waxa ay ku tegeen inuu bedeli karo laakiin aanay ahayn afdal berigaana nebigu calayhi salaatu wasalaam haddii uu asxaabta faray waxay ahayd arrintii jaahiliyadoo lagu suulinayay oo jaahiliyada ayaa waxay qabeen bilaha xajka inaan cumro la gudan karin marka taasaa meesha laga saaraya waaya qofka bedeli karayaana waa qofka dee aan hadyi wadin wey ka hadyi wadaa isagu ma bedelayo qaala sheekh alalbani man tatabaca alaxaadiid tabayana lahu ana atakyiira almadkuur inama kana fii mabda'i xajatih uma lam yastaqira alamru cala dalik bal nahaa kula man lam yasuq ilhadyi min almufridiina waalqaariniina an yajcala xajahu cumra marka qofkii hadi wadaa ma bedeli karayo axmed ibnu xambal baa wuxuu isagu qabaa inuu qofku afdal u tahay inuu xajkiisii um, markay isku jiraan inuu ubedeli karo cumro baabu lixraami wamaa yatacallaqu bihi waxaa halkan aynu ku qaadanaynaa ixraamku macnaha xidhashadii xajka la xidhanayay axrama ixraaman iyo waxyaabihii axkaam ee la xidhiidhayay qofka maxaa u xalaala maxaase ka xaraama alixraam wa maxduuraatu xidhashadii xajka la xidhanayay iyo waxyaabihii qofka markaa uu xidho ka xaraamta ahaa waa axkaamtii weye lafdhabarta wahay oo xajku wuxuu leeyahay shuruud waxa uu leeyahay arkaan waxa uu leeyahay maxduuraat iyo waxyaaba qofka ka xaraama waxa uu leeyahay mubtilaat iyo waxyaaba burinaya waxa uu leeyahay ehm, waajibaat oo waajibkii iyo ruknigu halkan oo kale way kala baxaan saa jumhuurtu ay qabaan inta kale waajibka iyo ruknigu waa isku mid laakiin xaaladan xajka la marayo ayay kala baxaan waajib iyo rugni waxaa kala saara xanafiyada oo waxay u yaqaanaa waajibka shay udhexeeya faralka iyo sunnaha laakiin jumhuurtu halkan xajka mooyaane inta kale faral iyo waajib waa isku mid marka axkaamtii buu soo dhigayaa kolba qayb qaybtan usoo horeysaa waxa weeyaan ixraamka macnaa arkaanta xajku waxa weeye inuu qofku xidho xajkii waa ruknigii u horreeyey rukniga labaad waa inuu dawaafo sacyigii carafa alwuquuf fi carafa ilan alxaju carafa ayuhaa iyo xirashadii culimada qaarkoodna arkaanta ay ku dareen waaya marka waxyaabahan maxduuraadka ah qaarkood xajkii way ka burinayaan sida galmadii uu xaaskiisa u sameeyey oo kale waxyaabaha qaarkoodna waxa ku waajibaya un hadduu ku dhaco qofku waxan ka xaraamta ah inuu hadyi ama fidyo sameeyo fidyo oo neefku gowraco taasaa ku waajib noqonaysa can ibni cumara radia allahu canhuma qaala waxa uu leeyahy cabdillaahi maa ahalla rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu kama xidhanin ilaa min cindi lmasjid masjidka dilxulayf agtiisunbuu ka xidhay rasuulku sala allahu calayhi wasalam halkaa agteedu ka xidhay masjidku maaha kiise waa kaa dilxulayfa wey xadiidkani waxa uu tilmaamayaa in marka la xidhanayo talbiyadii lagu dhawaaqo labayka allaahuma xajata wa cumra ama labayka allaahuma cumra ilaahayo waan ku ajibo cumraan xidhay wey ajabtuka ijaabatan bacda ijaaba wa axramtu cumratan ilahay cumraan xidhay ana xajte kolba ku xidhanaya markaa halkaasuu kasii wadayaa talbiyadiina ixraamku waa camalka u horeeya ee ka mid ah camalada xajka waa halkii uu ka galbaabkii laga gelay wey sida had iyo jeer takbiirat lixraam allahu akbar salaada looga xidho oo kale wuxuu cayinayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam halka uu ka xidhay inay ahayd miiqaadka dushiisii oo masjidka dilxulayfa ah ibnu cumar markuu caynkan leeyahay waxa uu diidan yahay qowlka odhanaya axrama min albaydaa barta bannaan buu ka xidhee ka sokaysa bannaanka marka dulxulayfe kor looga baxo waaya riwaayinka qaarkoodna sidaasay tilmaamayaan wuxuu ka xidhay masaajka dhexdiisa wuxuu ka xidhay geedka agtiisa ee meesha ku yaalla wuxuu ka xidhay bannaanka ka shisheeya dulxulayfa saddexdaa qowl baa jira ibnu cabaas baa wuxuu isku dayey jawaab wanaagsan inuu ka bixiyo saddexdaa qowl oo qadiyad keliya kusoo wada arooray ilan hal xajunbuu ahay dhowr xaj mu ahay xajka rasuulku sala allahu calayhi wasalam markaasaa wuxuu hi anigu waxaan ogahay halkuu nebigu ka xidhay markii uu xajka u baxayey taasina waxa weeye bartii uu ku tukaday salaada ayuu ka xidhay taasi waa mid marka wuxuu sii yar faahfaahiyey arrintaa wuxuu hi markii uu banaanka u baxayna waa xidhay nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu hasha fuulay waa xidhay markii uu banaankaa tegayna wuu xidhay dadkuna wuu fara badnaa marka qola waxay arkaysay markii uu tukaday ee uu xidhanayay qolana markuu gaadiidka fuulay ee ah, uu ku dhawaaqay qolana markuu banaanka u baxay ee uu ku dhawaaqay iyo mid waliba xoogaa buu sheegay buui laakiin anuu waxaan ku qanacsanahaan ogahay halka u horraysay uu ka bilaabay markuu masaajidka ku tukadee salaada uu ka baxaynayay taasuu ibnu cabaas akidaya qolyahan kalena cudurdaar buu sameeye wuxuu idhi inamaa kaanuu yaatuuna arsaalan dee dadku iyagoo kooxa ahoo fara badan bay imanayeenoo qofba halkii uu ka arkayay talbiyada nebiga iyo xidhashadiisa ayuunbuu inoo sheegay laakiin halka ugu horraysa musallahaas ahay taas waa macnaheedu yahay miiqaadku hadduu qofka u suuro gelayo dushiisu ka xidhanaya qof waxay culimadu isla waafaqsan yihiin oo kale calaa jawaasi alixraami qabla almiiqaat inay qofka u bannaan tahay in uu intaanu miiqaadkaba soo gaadhin xidhan karo waaba sideenoo kale mataynu habeenkii dhaweysa xuseynay maadaam dee inaynu lu ku marno miiqaadkii aanay suuragal ahayno ama hawada laga xidhanayo ama badda laga xidhanayo dee ta-akud daraaddeed iyadoo la hubinayo in miiqaadka ka hor lasoo xidho laga soo xidho dhib male wacan khallaad ibni saaib can abihi radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal nebigu waxau ihi ataanii jibriil malagii jibriil la odhan jiray baa i yimi fa amaranii wuxuu ifaray an aamura asxaabii asxaabtayda inaan faro an yarfacuu aswaatahum codkooda inay kor ugu qaadaan bilihlaal xidhashada rawaahu lhamsa wasaxaxahu tirmidi wabnu xibbaan walxadiidu saxiix xadiidkana saxiixe waxa inoo tilmaamaya in marka xajkii la xidhanayo niyadiisa lagu dhawaaqo oo talbiyadiina la raaciyo labayk allahuma xajatan labayk allahuma xajatan wacumra labayk allahuma cumratan hadduu dee isagu xidhanayo wey haddii kalena can fulan uu raaciyo ilaahu hebel baan xaj ka xidhay hebel baan xaj iyo cumro ka xidhay hebel baan cumro ka xidhay waa inuu qofkiia sheegaa oo u cayima saynu kusoo marayna xadiidu shubruma marka bilihlaal xidhashadii waa in lagu dhawaaqa waa sunayaashay ka mid tahay iyadoo qalbigii uu ka niyoonayo qowlkiina inuu raaciyo qof waxaa culimmada qaarkood ay u daliishadeen labayk allaahumma oo la akhriyayaa inay waajib tahay sidaa waxaa qaba abu xaniifa laakiin jumhuuru culamaa waxay qabaan in sunno ay tahay talbiyada la akhriyaya kor baa loo qaadayaa talbiyadii xasba alistitaaca dee qofkii intuu kari karayo isagoon dee nafta iska jaray ila in yar buu ku xiiqaya hadduu aada u dheereeye laakiin waa ragga un dumarka arrimahoodu asturnaan bay ku binaysan yihiin iyo adaab waa cawra oo sanqadhyaraan baa lala doonayaa sidaa darteed waa inay hoos u dhigaan haddii dada ajinabiya meesha ay marayaanna inay kor u qaadan waaba xaraamba oo waxyaabo badan bay dee ku kala duwan yihiin ragga iyo dumarku xajka dharkii bay ku kala duwan yihiin oo dee aada maaragtay soo arkaysa isagii inta loo baneeyey iyada inta loo baneeyey farqiga udhexeeya waxyaaba iyada loogu tanaasulay baan raggii aanu haysanin marka tanna waa sidii oo kale hoosoo udhigaa islaam bowbowle kaaguma hayno walow diinba ha sheegayse waxaa koruqaadka la idhaahdo dumarka arrinkooda u waa asturnaawi ana bacda sunna takunu biwaxyi illaah waxaad halkaa ka arkaysaa axaadiidta qaarkood e sidanuu nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam xadiiii waa waxy nebiga loo sheegay wamaa yandiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa malagaa ee amray buu leeyahy oo ilaahay iga soo gaadhsiiyey inaan sidaa asxaabta sii gaadhsiiyo xukmu talbiya caynkaasee u badatay ah, waxaa loo batay markaa in eh, sunnaha ay ragga qaarkood dee waa adkeeyeenoo adiga arkaya laakiin kollayba waa hawsha u badan ee xaajigu qabanayo waa dikriga u qaalisan ee mashruuca talbiyadaas inuu qofkuna markaa dee si wanaagsan ugu dhawaaqo saxan oo aan markaa khalad lahayn sida dadka qaarkood ay u jijabiyaan wuu soconayaa waktigeedu maalinka sideedaada la xidhana waa la wadayaa maalinka carafaa la wadayaa habeenka ciidda waa la wadayaa subaxda ciidda markaa dhagaxa la tuuro hal buur baa la tuuraa ee markaa lagu dhufto ayaa la joojinaya oo takbiirtii ciidda la bilaabaya allahu akbar allahu akbar markaa qofku uu ku dhufto buurta ah ee uu ka soo jeedsado ayuu bedelaya intii hore laakiin talbiyadu soo wadaya markaa adabiyaadka qofka xaajigaa laga doonayo iyo acmaasha u taalla sidaa uu tilmaamaya xadiidka aynu soo sheegayna waxyaabaha uu xajki ku fadli badanayo wey talbiyadaa badan ee la badinayo kolkuu qofku xoogaa yaro waduu dee ku yaro daalo wuu isaga nasan karaa haddana wuu ku celinayaa mar kor buu qaadi karaa mar hoos buu dhigi karaa wax badanna waxay kaa furanaysaa waxaan laqwiga ee dadku ay aada u wadaan iyo sheekadooda iyo haasaawahooda iyo soomaalida inta badan cibaadadu dhadhan badan uma samaysaad odhanaysaao waan halkan unba iska joogaanoo iyagu waxaa talbiye la wado iyo waxaa digri la wado waxay ka sheekaysanayaan meelihii ay ka yimaadeen hadday doonaanna wayba murmayaanba hadday doonaanna mushkilado kalaaba ku furan oo runtii ama meelay seexdaan bay laayiin ama waxay cunaan ama hebel buu shaxaa tegaya hawlo badan baa maaragta laakiin dikrigaasi baa qofku janiskaa ka faaidaysanaya wacan zayd ibni haabit radia allahu canhu ana anabiya sala allahu alayhi wasalam nabigu tajarada lihlaali tajarada wuxuu u dhar dhigtay liihlaalihi xidhashadii uu xajka xidhanayay wakhtasala waa maydhay rawaahu tirmidi waxasana xadiidkan oo xasanka ah waxa isaguna tilmaamayaa in ay waajib tahay qofku intaanu xidhanin xajkii ama cumradii inuu iska bixiyo dharkii mukhiidka ahaa ee tolnaa waa dharkii kolkii hore uu gashanaa qof inuu iska bixiyo wey tajarudku waa waa sidaas walubsu lizaari waridaa mararkaa hore kolkuu la baxay isqaawin maayo islaamku isqaawinta ma ogolo isqaawinta waa xaraame laba go-oo cadcad buu qaadanayaa waa raggii wey taasi waa farad wuu maydhanayaa maydhigaasina isaguna waa sunna weeye qofkii isagii oo maydhay dharkii dhigtay kii caddaa soo diyaarsaday saynu arki doonno cadarkiina marsaday si fiican u diyaara ilaan shan caalamaal baa laga yaabaa inuu maaragtay sidan ahaadee oo si wanaagsan u diyaar garoobay buu dabeedna ku dhawaaqaya marka waxaa loo diidan yahay isagiioo dharkiisii hore iska gashan ama aan maydhanin inuu ku dhawaaqaa baa loo diidan yahay oo u xidho xajir diyaargarow xadiidkana wuxuu tilmaamayaa diyaargarowgu inuu ka horeynayo xidhashada xajkiiyo cumrada waaya mushkiladaa jira halkeennana masalan falaysyada ama duulimaadyada u dambeeya o kale qofku markuu raacayo ma tegi karayo madiine madiine kama soo wareegi karayo lama ogola dhowr iyo labaatanka ayay xidhantaa dilqicda sidaa darteed waxa uu ka xidhanaya hawada qofka marka waa inuu halkan kasii diyaar garoobaa mar hadduu hawada ka xidhanayo intaanu xaafadiisa ka tegin qofka waanu dharkii maydho jirkii maydho dharkii caddaana sii xidho kiisii kalena xaraysto dabeedna isagoo dee dharkiisii iska xidhan oo diyaarahoo maydhay oo e, nadaafadiisu dhammaystirantoo cadarkii marsaday inuu diyaaradda raaco weeyo miiqaadka dushiisa ama markuu ku dhow yahay markaa xidho ilaa haddii kale waa xasaba duruufo ma saamaxayso hadhow isagoo kursi yar ku fadhiya wixii la fulaabo inta badan dee waa iska ciidhibe isagoo kursi yar ku fadhiya inuu dhar la soo baxo oo uu guntado oo isrifrifo shundadiina waabay rarantayba ma suuroobayso marka isagoo diyaara buu fuulaya niyadana wuu dib dhigaya xidhashaduu dib dhigaya tajarudkan iyo ikhtisaalkanna halkiisanuu ku samaysanaya waynu arki doonaa dumarka iyaga niqaabkii iyo hangolofkii bahalahan gacmaa la gashada ee qufaaseynka la ydhaah dharkeedu waa iska caadi xadiidkani saasuu xusay nebiguna calayhi salaatu wasalaam diyaar diyaargarowgaasuu sii horraysiiyey hawshaasaa loo diyaar garoobayaa xikmad ilaahay baa meesha socota qowlkii baa dadka loo laqimay oo ah talbiyadaa inay ka mid ficilkii baa loo laqimay oo ah dharcad inay wada xidhaan iyadoo muuqaalkii qiyaamaha lagu muujinayo goobtan dadkuna marka amaamallaahi inay siman yihiin oo ay isku mid yihiin kooda maalqabeenka iyo kooda taasirka ah iyo kooda ah xooga badan iyo waxoo dhan waa dad isku wada muuqaal ahoo ilmo bani aadamahoo kol hadday ilaahay u siman yihiin waa xaalad lagu muujinayo oo dadki ilaahay ugu talagalay inay isbedelkan galaan wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam nebiga su-ila waxaa la weydiiyey camaa yalbasu lmuxrimu qofkii xajka xidhay waxa uu xidhanayo mina siyaabi dharka qofkii xajka xidhanayey dhar muxuu xidhanayaa ayaa nabiga la su-aalay calayhi salaatu wasalaam muxrim waa qofka xajka xidhan weeye axrama yuxrimu muxrim waa ismigii faacilkii weeye ismu faacil liaxrama maxramna waxa weeye gabadha cidda gacalkeeda ah ee aan gayaanka u ahayn ayaa maxram la idhaahdaa marka dadkeennu way isweydaariyaanoo gabadhani muxrim ma wadatay ku koodhan muxrim ma wadato waa qalad eray qalada wey oo sixid u baahan gabadhu muxrim ma wadato macnaheed waxa wey gabadhu ma wadato mid xajaya ayay noqonaysaa marka maxram baa saxa maxram waa sida aynu muxamed ba muxamedun idhaahno oo kale un marka in lagu sii adkaysto maaha muxrim waa qofkii camalka xidhnaa bal dharku xidhanaya noo sheeg fa qaala markaa nebigu waxau ihi laa yalbasu xidhan maayo alqamiis bahalka qamiiska la idhaahdo qamiiska dheerna waa la idhaha shaarkana khamiis baa la idhaha ila qamiiski waa shaar dheeruun labada waa isla khamiis walaa alcamaa'im cimaamadii dhakada lagu duubayana qofku xidhan maayo walaa saraawiilaat surwaalkan hoosta laga gashadana xidhan maayo wala albaranisa qamiiska koofiyadda xidhan maayo wala alkhifaafa sharabaadana xidhan maayo ilaa axadun qof mooyaane oo isaga loo ogol yahay qofkaasoo laa yajidu naclayni aan laba kabood helayn qofka kaba waaya falyalbas ha xidho alkhufayni labadaa kufa xidha kufku waa sharabaadkii adkaa ee maqaarka ahaa waliyaqdachumaa ha gooyo asfala min alkacbayn labada kuraamood inta ka hoosaysa ha ku jaro manaa labada kuraamood kor yuu dhaaf labada kuraamood wixii ka hooseysa ha ahaado oo qaybta ka koraysa ha jaro walaa talbasuu ha xidhanina buu nabigu uri calayhi salaatu wasalaam shay-an dhar ha xidhanina min asiyaab shay dharka ka mida ah ha xidhanina kaasoo masahu uu taabtay ama la mariyey azacfaraanu zacfaraanka baalka leed walwarsu iyo warsiga zacfaraanka iyo warsigu waxay leeyihiin udgoon iyo midab midab iyo udgoon bay leeyihiin marka in dharkaagii aada ku shubto wax midabna leh udgoonna leh maya cadarka jidhkaad marinaysa muttafaqun calayhi wallafdu limuslim rasuulka sala allahu calayhi wasalam asxaabtu su-aashaasi weydiiyeen waa su-aal muhiima waa su-aal cilmiyeed waa su-aal ay ummadda kale uga faa'iideeyeena ka dambaysa waxaad se arkaysaa waxaa la weydiiyey dhalka dharka muxuu xidhanaya camaa yalbasu lmuxrimu min athiyaab marka wuxuu ku jawaabay wixii aanu xidhanayn haddii uu odhan lahaa masalan waxaasuu xidhanaya waxaasuu xidhanaya waxaasuu xidhanaya mu odhantaa laakiin dhinacii koobnaa muhiimka ahaa ayuu ka abbaaray oo ah wixii uu qofku iska daynayay yas'aluunaka can ilahilla qul hiya nawaaqiitu linnaasi walxaj ilaahay ku weydiinaya maxay la yaraataa maxay la weynaataa bal noo sheeg markaasaa la yidhi arrimaha falakiyaadka iska dhaaf oo xikmadda loo abuuray baa sidana marka usluubulxakiim baa la ydhaha xikmaddii baa loo sheegay ee wixii ay su-aalayeenba loogama jawaabo macnaheed waxa weeyaan intaad tan weydiinayso tan kalaa kaaga mudan tanaa muhiima marka rasuulku sala allahu alayhi wasalam haddii la muxuu xidhaa ma xidhanaya buu uga bilaabay waxaaya waxaaya waxaaya wax ma xidhanaya ayuu ku jawaabay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa badan tahay nusuusta caynkaa ah jawaabta uu ka dhigay nebigu waaya waa min xusni aljawaab kamaalu tacliim watafhiim waa qofkii oo la toosinayo wey loo tilmaamaya wixii ku habboonaa inuu weydiiyo waaba waaba waxyaabo koobanba wey ciddan markaa uu nabigu la hadlayo calayhi salaatu wasalaam markuu sidan leeyahayna waxa weeye raggii iyaga dumarka xaaladooda waa gaar oo niqaabkii iyabuunbaa markaa xadiidku uu sheegayaa bahalii gacmaha la gashanaya lakiin darkeedii kale wa iska xidhnaanay waayo baranis baa albaranis waa kamiiskan maqaaribadu iminka ay xidhaan waa kamiis koofiyad leh koodharhka qaarkood waa kuwa koofiyadda leh ee kalarka kula koofiyadda marka ama koor ha ahaado ama kamiis dheer ha ahaado ama shaar ha ahaado marka koofiyadiisu halkaa kalarka ay ku taalo ee sidaa loo soo gashanayo hadiyo jeer noocan dhaxanta iyo baa loo isticmaalaay kaasaa baraanis la yidhaahdaa waa shaar ama cood ama kamiis ay isku yaalaan koofiyadiis ayaa baraanis laydhaa khifaafkuna dee khufku waataynu soo marnayo waa sharabaadadii iyo kuwa haddii qofku uu waayo kabo dee la odhan maayo cagacaddaan ku soco eh isagu labada kufa iska isticmaala alkhufayn khufaynka waataynu soo marnay waaday iska adag yihiinoo waxbay ka tarayaan xagga socodka ciiddii bay ka celinayaan iyo qodaxdii iyo dhulkiio de waa bahala ad adag wey laakiin looma baahna khusaynku inay kuraamaha kor u dhaafaane kuraamaha hoostooda ha ka jaro macnuu maaha intuu inta qur-aanta ka sarays ka hooseysa inuu jarayo oo inta qur-aanta ka sarraysa uu daysanaya maaha si aada yar moodayso daahirku inuu yahay laakiin inta ka hooseysaa la daynaya inta qur-aanta ka saraysana waa la jaraya halkaa waxaa laga faa'idaysanayaa inaan la xidhanaynin kaba dhaadheer ee qaybta kabaha intooda badan banaanaanayso waxaa kaloo xadiidku diiday sacfraanka iyo warsiga labaduba midabna way leeyihin udgoonna way leeyihin marka qofkii muxrimka ahaa waxaa sibaaqa ah waa sibaaq bay leeyihiin sacfraankan iyo warsiga sacfraanku waa kan casa bariiskaba lagu kariyo dee midabkiisiibaa dhegaya marka waa sida sibaaq oo kale waxaa laga yaabaa qofku haddii uu marsado markanuu xidhanayay in goor dhow marka uu muxrimka eh, camalkii dhex galo uu jidhkiisii cascaseeyo ama uu maaragtay marmar ayaa laga yaaba marka udgoonkii iyo midabka noocaase qofka jirkiisa qabsanaya iyo dharka noocaasee mukiidka ah mukiid waa wixii tolan ama loo sameeyey habkii ka tolan oo kale waxaa laga yaabaa mukiid qofka u banaana inuu jiro iyo khayru mukiid aan u banaanayn waxaynu uga jeednaataa masalan go-yaasheenna sida badan waa laba qayd oo la ysku taray dhexda laba qayd oo intoo la isbarbar dhigay dhexda laga rigrigay weeye oo la ysku hareerahana laga talay oo laga rigrigay dee kaasoo kale mukhiid lama odhanayo hadduu qofkii go- nooceennan loo dawaarlayaasheenu noocay go-a u sameeyaan hareerahana way ka rigrigaan oo waa laga laabaa dhexdana waa la yskaga waana shay kala fidsan oo mabsuuda ah, oo kala fidsan waana la guntan karaa waana la hilaaban karaa sidoo kale waxaa jira khayru mukiid laa yajuus waxaan tallaynba haddana aan bannaanayn waba sida cimaamadan oo kale cimaamadii dabcan ma tollaa ee way kala fidsan tahay laakiin waxa ay noqotay markii dhakadii lagu duubay ayay ogaatay dee wax tolan taa waxa la mid a dadka qaarkood oo yar caajisa reer magaalka iyo innaga inta badan uma badno innagu waxaynu naqaanaa dhaqankeenna ahaa go-a guntigiisaynu naqaanay oo qofka dhalinyarada ama reer magaalkana odayaashiiyo xunbaa tuso si wanaagsan baynu isaga xidhanaa inagu waynu la qabsanay laakiin dadka weligood surwaal soo xidhanayay markay halkaa tagaan diinan bay ku isticmaalayan waxaad arkaysaa isagoo ehm, intuu halkan laabta biinan kaga tolay halkaa kilinkoladana dhowr biin buu kaga qabtay halkan hoosena dhowr biin buu kaga qabtay marka go-ii la doonaya inuu hilaabtada wuxuu isu rogay un kan afrikaanka oo kale shaar afrikaankan balaqsane laabtana ka yar toran labadan kilikilana ka toran marka waa khayru mukhiid haddana si mukhiid u ah oo uu ku falkisan yahay jirhkiisu ku habaysan yahay xikmaddii meesha la diidayayba ayaa markaa waxaa la doonayay qofkan inuu iska faydfaydnaado faydfaydnaantana ilaahay uu la doonayay tiibaa meesha ka baxaysa waaya marka waxaa laga yaabaa isagii taasoo kala gashan oo biinankaa nidaamkaa ama zaraari buu ka isticmaalaa zaraari dawarnuhu ugeynaya dabeedna wuxuu ku dhufanayaa badhankan dhagdhaglaha ah azaraar alxadiida badhanka yara had iyo jeer dhagdhagta ah, ayuu xagga hore iyo halkan iyo halkan kaga samaynayaa dabeetana goy markuu saa u hilaafo halkanna badhamuu kaga xidhaya xaggan hoose iyo xagganna uu kaga xidhaya isagoo kaa gashan ayaa laga yaabaa go-aagii dawaarsanaa inuu qabsado oo dhaa waa mukhiida iska dah marka hadaf maqsuudkii ayaa laga raacaya waay xadiidka mustafaadaadkiisu waa inahaa aynu markaa dusha ka sheegnay weeyaan ah, wax kasta oo talan weeye dadka qaarkood baa marka ayaa intay iska xidhaan labada go-e kore go-a kore iyo go-a hoose intay iska xidhaan ayay iska daystaa negiska iyo surwaalka waa dee iska bixi maya maya de weligeyba negis la-aan maa socon kuleeyahay <laughs> maya maya nin weynoo dee eh, ilaa heerkaa qaawan waa khatare maba laga fujin kara yar qaar bay ka gaadhay inay idhaahdaan me anigu sheekh neef baan iska qalaya bixin maayo <laughs> ah, markaa dhibkeeda ay runtii leedahay waxaa kaloo dhacda dadka qaarkood oo jahli baa iska haya dadku in fara badan baan aqoonna xajka u lahayn iska niyooday oo rabitaankii xajka iyo cibaadadiina doonay dadkana mushkiladda haysataa waxa weeyaan aqoontii baanu waktigeeda qofku u dhaqaaqayn ilaa xaaladdu ay dee ku adkaato mooyaane marka inuu wax weydiiyo ama culimada wax weydiiyo ama cajarada dhegaysta ama eh, xamladii xajka raaco ama qoraal la akriyo waxaasoo dhan uu iska dhaafaya keliya intuu alaabtiisii qaataa umuu diyaaradda tegaya isagoo suurkiisii ku taagan weliba suur sii gashaday iyo taygiina intii ay u yaqaaneen xaragada u dambaysaa inay isku egaysiintii yarayda gaalada la isu egaysiinay intuu isku taagay isagoo xaajiya ayuu dayuuradda gelaya dabeedna markuu arko dadkii oo iswacdiyaya iyo wax la xidhanaya iyo wax cadoo la xidhan yahay ayay ku caddaanaysa maxaa yeelaa buu leeyahy markaa de sidan un baan ahay wax alaabo shandadiina way iga raran tahay maxaa yeelaa buur iyo tay buu ku taagan yahay marka de waa waxay keenaysaa markaas oo kale macawis la kala jeexo iyo in loo qaadhaamo ayay keenaysa oo la idhaahdo bal iska feedha qaawano oo iskana kabala-a ah oo buurhkana tuur suurkana tuur macawis baa lagu kala seexiyay hoostuu ka gunto oo sidaa garoonka uu ku gola ninkii tooy haddii kale dee neef baa ku waajibaya arrinku halkaasu taagan marka saas taasoo dhan waxaa ka fursanaysa qofku intuu inuu aqoonteeda yeesho ama qof aqoon la ka agdhow min xikmati tashriic an ya'tiya alxaaj ashcafa akbara xaasira ras qofku waxaa la doonayaa safarkan ilaahay daraaddii uu gelayo waa safar cibaado waa safar baahi uu muujisanayo qofkii waa safar uu iska faysaydan yahay isagoo duruufaysan waa inuu ilaahay sontaagaa si loogu dhaafo fii gaayati alkhuduuci waalkhushuuc ila allah liannahu lub lcibaada ina libaasa ana libaasahu yudakiruh bimawqifi yowmi alqiyaama xiinamaa yaأtii ilaa rabbi caariyan xaafiyan muuqaalkan cajiibkii wuxuu ina xusuusinayaa amaam allahi markay khalqigu taagan yihin inay maaragtay siman yihin ilahay baa wuxu uhi kamaa bada'naa awala khalqin nuciidu wacdan calayna ballan baan ku qaaday baa ilahay uhi sidii aan ku abuuray inay isugu soo noqdaan wuxuu qofkii hooyadii ka soo baxay isaga oo aan dharna lahayn kabana lahayn gudnayn sidoo kale adduunyo lahayn dad iyo dunyo iyo dhartoona isagoon lahayn ayuu soo baxay oo uu soo muuqday oo la yidhi inaga asturo turwaal yar iyo hooyada usii diyaarinaysa sidii baa markaa lagu celinaya marka muuqaalkaa dambeeyaa la xusuusanayaa saa darteed baan la doonaynin dadku inay wax ku kala baydhaanba xikmadaha ayay ka mid tahay midnimada muslimiinta la muujinaya walmusaawaat dadkii dabaqadaha ku kala duwanaa markuu wasiirkii ku barbar socdo ama madaxweynihii uu ku barbar socdo ama maalqabeenkii u weynaa uu ku barbar socdo isagaaba laga yaabaaba kan kale inuu kasii rifrif bataba ilan qof isyar kaawedeynayo waxuun ismarinayo isyar tiirtiirinaya buu ahay qofkan caadigina rafku iskala qabsade in bidaartiisii iyo urtiisii yarayd iyo wixii ay isla kogaan <laughs> reer magaalku ila marka cidlo loo saaro waa wixii biyo ku noolkiiyo banaanka la geeyo oo kale maalmaha isagaabu rifrifku kusii adag yahaye markay isu timaadaan wax la kala garanay ilaa laguu sheegoo laydhaa qofkani waa nooca kaadna ma sito agabna ma sito cidina aluma jarto waaya waa xikbada ay kamid midtay lala doonayo ama almar'a faruuciya fii libaasiha gabadha waxaa la ilaaliya xagga dharka marka laga duulayo qaacida dar lmafaasid muqadam calaa jalb lmasaalix gabadha iyadoo waxaa la ilaalinayaa qaacidada oo ah mafsadada ama wixii dhib ah ka hortegidii ayaa ka fiican dheefta keenideeda in dheef la raadsado waxaa ka muhiimsan wixii dhib ah in la joojiyo gabadh faydatay ama isqaawisay waa dhib weyn mushkiladu weyn wey halka wax ka bilaabmaan wey ah, markaasoo kale dhimbiilaa dulduulaya fara badan cid walba gaari karaa marka taa iyada ah inaga asturanaato dharka u wanaagsan ee u asturan bay xidhanaysa ugu xijaab badan waxaad se moodaa xadiidkeenu soo marnay ee maaragtay tilmaamayay dharka cad xidha u nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam kuwiina dhintayna ku kafma kaasunbaa ma ogtahay halkana daliilu ah oo qofka xaasigiina inuu dhar cad xidho halkaasunbaa daliilu noqonay waajib maaha inuu qofku dhar cad xidho ee hadduu waayo qaar midablaba uu iska xidhan karaa mar hadday kala figtay inay kala furayn amaa gabadhii iyada wax dharahoo khaas aho ay xidhanaysaa ma jiro waxa aada aragtay dadku waxay soo toshaan maryo cadcad oo waxay aaminsanyay qofkii inuu iskafayo ama halkaaba lagaba yaabo inuu kusoo dhinto kafantiisii uu sii xidhanaya rag iyo dumar dareen noocaas marka ruuxii dumarka ahayd wax cad bay soo tolanaysa gambacad iyo bahal diracad iyo wax wada cad oo laga yaabo inuu yahay bahashan maxamuudida ah kafanta ah. oo dee sina u yara khafiifa ah. waxa wasakay qarsanaysaana aanay jirin biyahana u nugul oo biyuhu hadday taabtaan qofka jirhkiisaaanay ku dhegaysaanaa hal maalin qofku hadduu xidhana way wasakoobaysa marka rag iyo dumarna taas dee xidhashadeedu kuma wanaagsanaa suwaaladan loogu talagalay waa wanaagsane qofkii marna uu ismarinayo marna biyihii iyo dhididkii qofka ka nuugaya ee maalmo u samraya uskaga kuwaasaa wanaagsan marka dumarka wax dharoo cadoo loo xidaya ma jiro waxa weeya xijaab iyo asturnaan iyo adaab wanaagsan day marka hore faydfaydnayd hay haynaga soo xidho xijaabuna soo xidhato qofkii dhowr midhoo xijaabay kala bedelato haloo sameeyo wacan caaishata radia allahu canha qaalat caashi waxay tidhi kuntu uطayib waxaan u cadarayn jiray rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebiga cadar baan u marin jiray liixraami markuu xidhanayo qabla an yuxrima intaanu xidhanin ka hor walixilli markuu xalaaloobana ee camalkan uu dhammeeyana waan u udgoonayn jiray rasuulka qabla an yatuufa bilbeyt intaanu kacbada dawaafin muttafaqun calayh xadiidkani waxa uu xusayaa qofkii diyaargarowga horuu samaynayo inay ka mid tahay inuu dharkii hore iska dhigo kow inuu maydho waa laba inuu labadii goor xidho waa saddex inuu cadarsado inuu cadarsado cadarkaasoo weliba ay sunno tahay inuu jidhka mariyo maadaam dee la diiday kii ka muuqanayay maradiiyo waxaas marada ka daayo jidhkii ha marka waxay leedahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam markuu xidhanayana cadarka waanu marin jiri intaanu xidhanin ee diyaargarowgii uu ku jiro markuu camalkii dhammeeyo maalinka tobnaad uu xalaaloobayana intii u muhiimsanayd taxallul awal xalaalowgii hore kolka uu galana waanu cadarayn jiri marka halkaa waxaa ka muuqda cadarkii qofku uu marsanayay waktiga hore ee uu doonaya inuu xidho haddii xataa uu kusii yaallo qofka markan dambe uu camalkaba gudanayo ku dhex jiro ama uu ka soo urayo ama raadkiisuba uu kasii muuqanayo jidhkiisa wax dhiba ah inaanay lahayn taasaa sunno ah oo qofkii wuxuu ku asturaya cadarkan wanaagsan uu sii marsanayo dee waxaa laga yaabaa laba cisho iyo iyo laba habeen ayaanu dee marsanaynin wax cadaraho dambe laakiin xagga maydhashada maydhashada qofkii wuu maydhanayaa oo wuu isnadiifinayaa wax timaahun baanu iska jaraynin iyo ciddiyihii iyo waxa istixbaabu taayub qubayla caqdi lixraam liyabqa aharuhu macah ahnaaa ixraami haba kasii muuqdo marka cadarkaa kasii uraya wax dhiba isagu male sida muslimiintu isla waafaqsan yihiin sida uu sheegaya xadiidkii saxiixa caisha kaanii anduru ilaa wabiid ilmiski fii nafraqi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wahuwa muxrim halkaa dhakada ayaan kasii arkaya cadarkii aan u mariyey oo sii muuqanaya dee cadar raadle buu ahaayo shaw sida kan la ismariyo kale ayuu ahaa wax sii mida xajku laba taxallul buu leeyahay taxallulka hore waxa weeye kol hadduu qofku buurta tuuro a saddex buurood ta u ma ka xigta jamrat alcaqaba markuu toddoba dhagax ku dhufto uu xiirto wuxuu same wuxuu gelayaa ataxallul alawal intaanu tegin kacbadii oo dawaafkii xajka ee rukniga ahaa intaanu soo dawaafin ka horba dharkii ixraamkuu dhigayaa wuu maydhanayaa wuu iska cadarsanayaa dharkiisii horu ku noqonaya marka wuxuu soo dawaafayaa kacbadii isaga oo dharkii caadiga ahaa xiran kol hadduu tuurashadii iyo xirashadii labadaas sameeyo amaba hadduu haleelana dee gawriciina ku daro dawaafkiioo uhadhan iyo sacigiio uhadhan ayuu xalaalowgii hore galay wax waliba waa u xalaal wixii aan ahayn dumarka dumarka iyo arrimahoodu ilaa dawaafka marka uu dhameeyo ka hor xalaalu maaha inta kale laakiin wixii ka xaraama ah xalaal bay u yihi taxalul awal iyo taxalul athani sayati bayaanu taxaluleyn insha allah xagga dambe inoogu iman doonaa kolkaasuu qofku dabeedna jawigiisao dhan wax ka bedelaya walixillihi qabla an yatuufa bilbayt saasay sheegaysa ina tartiiba alifaadati fi ficli lmanaasiki yakunu bacda ataxalul alwal alxikmatu fi taxriimi iibi cala almuxrim huwa albucdu can tanacum wamalaadi alxayaati dunya waxaa la doonayaa maalmaha yar inuu ilaahay daraaddii isaga basaasnaado isaga faydnaado isaga eh, baahnaado ayaa la doonaya oo bahashan hadduu in badan qofku soo liqliqayay bal sanad ka soomo hadduu in badan soo xaragoonayo soo laafiyoonayo bal muddaha yar dhigta dharkii aagam noloshu ilan tijaabadaasay ku jirtaa iyo isbedbedelkaas waxaynu ka qaadanaynaa caaisho raali raaliyad noqonimadeeda macnaa say raalliyadda ahayd oo dumarahoo dee ninkeeda u adeegaysa oo ka qayb qaadanaysa qurxintiisa iyo hagaajintiisa istixbaabu tajamuli watatayub cinda adihaabi ila alcibaadaati fi lmasaajid laa siyama almajaamicu alkabiira faqad qaala tacaala ya bani aadama huduu ziinatakum cinda kulli masjid qofku had iyo jeer goobaha la isugu yimaado sida goobaha cibaadadoo kale iyo masaajidada iyo meelaha ummaddu wax ku baranaysa iyo meelaha shirarkooda ah iyo maxfaladooda meel kasta uu kasoo daahirayaba isaga oo qurux leh oo udgoon leh waa inuu yimaado nin weynoo wax ka soo ureen arrinkiisu ma hagaagsana lidaalik baa islaamku waajibu ka dhigay isagu dee meesha khadkaba kuma jiro mid raamihiisa iyo qarmuunkiisa ku faafayo welinimo ku sheeganaya islaamba ma sheegina shaydaan baa afuufae oo markuu aada u raamaysto ee uu dee meel waliba soo casaatay ilaa indhaha inuu idhaahdo weli baan ahay taasi arin ma aha wilaayadu sidanay ku jirtaa nabigu yeelo calayhi salaatu wasalaam udgoonka iyo macaanka ayuu jeclaa qarhaarka iyo qarmuunkana aad buu nici jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam awaafu lifaada wujuubu dawaafi lifaada wahuwa ahamu arkaani alxaj uma liyaqduu tafatahum waliyuufuu nuduurahum waliyatawafuu bilbayt alcatiiq waa arkaantii xajka marka dee tartiibtii baa halkaa ka muuqanayso waa inuu ramyiga sameeyo darxiga ku xisiyo wax gowraco xalqiga sameeyo u xiirto dawaafkii haddana kusii xisiiyo wacan cثmaan bni cafaana radia allahu canhu ana rasuul اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala nebigu waxau yihi laa yankixu lmuxrimu qofka muxrimka ahee camalkan xidhan xajkii iyo cumradii ma guursanayo walaa yunkaxu loomana guurinayo walaa yakhdubu khudbadna ma macnaha khidbadna ma gelayo ama iyo khudbadii xajka toona midna ma gelayo ma dalbayo dalab ma qadimayo guur rawaahu muslim waay xadiidkana waxa uu tilmaamayaa qofkii xajka xidhnaa wixii ka xaraamta ahaa camalkaa cibaadada ah kacbada ilaahay lagu soo gudanayo waxyaabaha ka xaraamta waxaa ka mida guur iyo wixii la xidhiidha guur iyo wixii la xidhiidha marka isagu guursan maayo loona guurin maayo cidna u guurin maayo dalabkii guurkana qadimi maayo intaasi waa xaraam wey wakti ilahay u carbunan oo ilaahay u xidhan wey arrimo waa kala duwan yihi guur iyo aroos iyo hamood waa halkiisa dee nin tukanayo o kale u ka dhigan yahay nin tukanayo arrimaha maxaa kala galay waktigani waa wakti ilaahay saaca wa saaca saacaddii ilaahay u xidhnayd wey marka in saacaddii ehelka iyo taladulka iyo raaxaysiga aad kusoo dhex darto waa qalad kaasina saacaddiisuu leeyay kana saacaddiisuu leeyay laa yankix laa yunkax ee waa laba ficiloo midna musame iyo midna majhuul marka waxa weeye laa yankixu lmuxrim isagii ma guurinayo ma guursanayo isagii gabadh ma guursanayo loomana guurinayo wakiilna ma diran karo idaa fasada alaslu walfarcu awlaa baa la asalkii hadduu fasaaday farca ka dhalanayaana ka daran inuu dee meeshii ismakeekiyo u idhaahdo anigu muxrim baan ahaye meeshanna inaan ku dhaqsado waktigan wax fuliyaabaan doonayaaye adugu wakiil iga noqo loo guurin maayo isagana waxaa sidoo kale noqon karta laa yankix baa la laa yunkixna waa la mid laa yunkix oo dee nakaxa iyo ankaxa bay labada ficil noqonaya isagu ma guursanaya bay hede cidna uma guurinayana waa lamid a laa yunkix cidna uma guurinayo oo inantiisii cid uma guurin karo walaashii cid uma guurin karo isagu guur ma soo aqbali karo ijaab iyo qabuul midna ma samayn karo laa yatawallaa arafay lcaqd caqdiga labadiisa daraf midna ma qaban karo ma hogaamin karo oo iijaabki iyo qabuulkiya macnaa qabuulku waa inuu isagu guursadu soo aqbalo oo waa laa yankix iijaabkuna waa inuu isagu cid waxu guurinayo oo weli uu noqdo oo waa laa yunkix laa yunkaxna waa in isagii wakiil laga noqdo inta midnaba ma jiraba waxaad ku dartaa laa yakhtub macnaa mastarkii waa min alkhibati min alkhubati maahe waa min alkhiba macnaa ficilka mudaarac bay isaga tegi karaa khaaba yahub macnaha khudbatan wa khidbatan khudbatan khudbad buu jeediye wey khidbatan gabadh buu doonay wey marka sidaa darteed buu doonayaa yakhdubu masderka ay ka timid inuu min alkhidbati yahay min alkhudbati aanu ahayn ayaa marka uu ku leeyahay bidami ai min alkhidbati bikasri bikasri lkha masderku inuu yahay tii gabadha doonideedahay ee tii wacdiga ahayd aanay ahayn iyada lafsigeeda gabardoonidani si kolka loo eego dee in wacdi ku jirto ilan wax kastoo muhiim oo islaamku waxa uu ku daraa wacdi iyo khayr iyo isbaraarujine dee bismi illahi alxamdulilah wasalaam indii khudbatulxaati buu qofkii uhorraysiinaya markuu inantii leeyahay laysiiyo waayo halkaasaa lagu xidhay arrinkaa marka waa taxriimu caqdi nikaaxi lilmuxrimi linafs sawaan kana rajula aw imra'atan nin iyo gabadh labadaba isku dar sidaa darteed waxa ay ku daraan culimmadu dumarka guurkoodu xaraamka yahay marka ay tirinayaan eh, sodomeeyada ah gabadha muxrimadaana waa lagu daraa ilaan xurmadeedu waa muaqat oo dumarka qaarkood xurmadoodu waa muabad qaarna xurmadoodu waa muaqat oo dee gabadhan walaasheed intaad qabto ayuunbay kaa xaraam tahay haddaad imika furto xalaal bay kuu noqonay tanina hadday imika xalaalowdo dee iyaduna xalaal bay ku noqonaysa laakiin inta ay camalkan ku jirto guurkeedu waa xaraam marka dumarka muxaramaadka ah ayaa maaragtay asbaab eh, maaragtay ama mawaanicu nikaax bay ku jirtaa tani marka walow kaana almacquudu calayhi xalaalan sawaءn kana waliya aw wakiila waxoo dhan ba isku wada dar wahuwa nafyu bimacna nahyi fayaktadii fasaada alcaqd waxaa jira mar haddii eh, dee la nahiyey waana buraya أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وبنى biha wahuwa xalaal ah, taasi markaa waa laga xoog badan yahy riwaayadaas waa khaطأ ibnu cabaas ka dhacay sida gabadhii arrintii ay khusaynaysay ba ay sheegto maymuunaa ina النabiya taزawajaha wahuwa xalaal riwaaya ibn cabaas warinaya odhanaysa maymuuna nebigu wuxuu guursaday xaaskaa isagoo muxrima markaasuu la aqalgalay markuu xalaaloobay riwaayadaasi inay khata tahay waxa muujinaya maymuunada laftigeedii baa waxay warisay nebigu inuu guursaday isaga oo xalaala marka waa kuwa culimmadu marka ay awjuhu tarjiix bayna ariwaayaat markay laba riwaaya iska hor yimaadaan ee la jamcin ka riwaayo la kala rajaxayo waxyaabaha lagu kala rajaxo rajaxo ayay ka mid ahayd saaxibulqisa qofka arrinku si toosa u khusaynayo waxa uu sheegaabaa la qaadanaya oo iminka ibnu cabaas iyo maymuna labadoo laba arrimood oo iska horjeeday wariyeen keebay si toosa u kusaynaysa dee gabadha la guursado iyo adraa biamriha ah. dee arrinkeeda iyada aada u og markaa kol hadday tilmaantay nebigu iyada oo uu xalaal yahay inuu guursaday keeda la raacaya taa kale ibnu cabaasna khata baa lagu tirinaya iyo smotis waaya waa innagaa hore usoo sheegna xikmadana waxa weeye qofkani saacaddan ilaahay inuu daayo maxduuraadkii ixraamkay arrintani ka mid tahay waitafaquu cala anahu ida waطi'a fi ma duna alfarji wakana dalika qabla alwuquufi bicarafata ana calayhi daman walaa yafsudu xaju marka xajkiina dee xaaladaas oo kale waa kaa kala qaaday oo carafo ka hor iyo kadib baa la eegaya allahu subxana wa tacala aclam